bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه عlى mحamd وعlى آli mحamed rb اشhrx lii sdrي وysr lii أmrي wxlul cqdة min lisani yfqhu qwlي yqul الmؤلف raximh الlah wain caطfta haddii aad cadafto calى smi اllah ismiga lah haddii aad wax ku cadafto oo walam tatakarar ayna soo noqnoqon laa laa ayna soo noqnoqon wajaba waxa waajib ah fatxu nakirati nakirada in la fatxiyo ayaa waajib ah nakirada alulaa hore wajaaza waxa bannaan fi nakirati nakirada dhexdeeda waxa ku bannaan nakirada athaaniyati labaad alrafcu rafca ayaa ku bannaan wannasbu iyo nasbo wadalika tusaale naxwu qowlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid aad tidhi laa xawla waquwatun waquwatan saasay noqonaysaa markaa eh, kitaabka mutamimada ah kawaakibka ragga sida laab waa dhigaya laa xawla walaa quwatun midin odhanaya laadaa markaa waad ka masaxaysaa laadaasi waa zaaido weeyaan wa waa khata maطbaci weeyaan laa xawla waquwatun waquwatan wey waidaa nacadta ha haddii aad nactiyayso ama waidaa nucita haddii la nactiyeeyo ama aad nactiyayso isma laala ismigeeda haddii aad nactiyayso mufradan mufrad haddii aad ka nactiyayso waidaa nacata isma la ismiga laa haddii aad nactiyayso mufradan xaaluu yahay mufrad binacti nacti haddii aad kaga nactiyayso nactigaasoo mufradin la keliyeeyey oo mufrad ah walam yafsil aanu kala saarin bayna nacti nactiga waalmancuuti iyo mancuudka faasilun wax kala saara wadaalika tusaale naxwu laa rajula dhariifa jaalisun iyo wixii lamid a weeyaan e jaaza waxa bannaan fi nacti nactiga waxa ku bannaan alfatxu fatxo wannasbu iyo nasbo waalrafcu iyo rafco saddexdaasaa bannaan wa idaa nacadta haddii aad nactiyayso isma laa laa ismigeeda haddii aad nactiyayso mufradan xaal uu yahay ismiga laa binacti nacti haddii aad kaga nactiyayso nactigaasoo mufradin isna mufrad ah oo la keliyeeyey oo walam yafsil aanu kala saarin bayna nacti nactiga walmancuuti iyo mancuudka faasilun wax kala saaraay aanu kala teedin wadaalika tusaale naxwu laa rajula nin rajulka oo dariif caqli badani jaalisun mid fadhiya ma aha iyo wixii lamid ah weeyaan e jaaza waxa bannaan fi nacti nactiga waxa ku bannaan alfatxu fatxo wاnasbu iyo nasbo wاrafcu iyo rafco fainfasala haddii uu kala saaro bayna nacti nactiga wlmancuuti iyo mancuudka faasilun wax kala saaraa iyo haddii uu kala saaro aw ama kaana uu ahaaba annactu nactigu hayra mufradin mid aan mufrad ahayn jaaza waxa banaan alrafcu rafco wاnasbu iyo nasba ayaa banaan oo keliya wadalika tusaale naxwu laa rajula laa rajula nin jaalisun mid fadhiya ma aha rajulka oo dhariifan caqli badan rajulka oo dhariifan caqli badan walaa rajula nin oo aalican koraya rajulka oo aalicun koraya jabalan buur xaadirun mid xaadira ma aha waidaa juhila hadi laga jaahil noqdo khabaru laa khabarkeega haddii laga jahil noqdo wajaba waxa waajiba dikruhu ay dikrulkhabari khabarka in la sheegaa waa waajib kamaa maalnaa sida aynu tusaalaynay oo kale iyo waka qowlihi calayhi asalaatu wassalaamu nebiga qowlkiisii laa axada axadna akhyaru ma aha mid ka kiiro badan min allahi ilaahay waidaa culima haddii la ogaado maxay waidaa culima haddii la ogaado khabarkii laa haddii la ogaado fal akharu sida badani xadfuhu ay xadfu lkhabari khabarka wadalika tusaale ka qowlihi tacaala allah sarreeyo qowlkiisa iyo wixii lamid aweeye ah uu yidhi falaa fawta ah, falaa fawta baxsasho lahum ayaga umay ahaanin ey lahum ayaga umay sugnaanin iyo walaa dayra qaaluu laa dayra laa dayra wax dhib ihi ayay yidhahdeen calayna annaga dushannada ma aha ey calayna walaa xawla siyaasad iyo xeelad walaa quwata iyo awood ey lanaa annaga nooma sugna fain dakhalad haddii ay gasho calaa macrifati macrifa haddii ay gasho aw fasala ama uu kala saaro baynaha ay bayna laa iyo wa bayna ismiha faasilun wax kala saaraay wajaba waxa waajiba ihmaaluhaa ay ihmaalu laa laa in la ihmaaliyaa i waa waajib wa wajaba waxa kale oo waajiba rafcu ma shay in la rafciyo maaga oo habata wastaqara sugnaaday bacdahaa ay bacda laa laa dabadeed calaa annahu maagu ahaanta uu yahay mubtadaun wa khabarun mubtadayo khabar ahaanta uu yahayna lagu rafciyo wa wajaba waxa kale oo waajiba takraaruhaa ay takraaru laa laa in lasoo celceliyaayina waa waajib wadalika tusaale ka naxwi qawlika waa dhahda adiyo wixii lamid aa tidhi laa zaydun zayd fi daari daarta dhexdeeda kuma sugna walaa camrun camarna daarta dhexdeeda kuma sugna walaa fi daari daarta dhexdeeda kuma sugna rajulu nin walaa mar'atun gabadhina kuma sugna faslun wa amaa danna danna wa akhawaatuhaa iyo danna iyo walaalaheed fa inahaa danna iyo walaalaheed tadkhulu waxay geli bacda istifaa'i faacilihaa faacilkeeda inta ay oofsadeen kadib faacilkooda inta ay oofsadeen ay dhammaystirteen kadib waxa ay geli cala lmubtadai mubtada iyo khabarka ayay geli fatansibu way nasbiri ay hiya afcaashani humaa mubtadaha iyo khabarka calaa anahumaa mubtada iyo khabarku ahaantooda ay yihiin mafcuulaani laba mafcuula labada mafcuul oo lahaa dana iyo walaalahood usugnaaday wahiya afcaashani nawcaani iyaduu nawcaani laba nooc midu saaxiib awey axaduhumaa ay axadu nawcayni labada nooc midkood afcaalu lqulubi afcaasha afcaal lqulub la ydhaahdo wey waa afcaasha afcaal lqulub la ydhaahdo oo qalbiga ayay ka dhacda wahiy afcaashaasi danantu wa maleeyey wey waxasibtu waan maleeyey wey wakhiltu waan maleeyey wey waraaytu waan ogaaday wey wacalimtu waan ogaaday wey wazacamtu waan maleeyey wey wajacaltu waan maleeyey wey waxajawtu waan maleeyey wey wacadadtu waan maleeyey wey wahab male weeyi wawajadtu waan ogaaday weeyi waalfaytu waan ogaaday weeyi wadaraytu waan ogaaday weeyi watacallam ay bimacnaa iclam ogow iyo wixii lamid ah weeyi waxaynu kusoo guda jirnay baabkii laada markaa xalay waxaynu soo qaadanay laadii oo soo noqnoqotay soo mayn laa oo soo noqnoqotay iyada oo wehelisa mufrad nakira laa xawla walaa quwata soo samayn laadii oo soo noqnoqotay lana soo noqnoqotay mufrad nakira caawa waxa aynu halkan ka gelaynaa laada hore ismigeeda ayaad ku cadfaysaa nakiro laadina ma soo noqonayso masle maxaan idin idhi nakirada hore ee walaa xawlaa laa xawla xawliso nakiro maa nakiradaa hore ayaad wax ku cadfaysaa laana ma soo noqnoqonayso ma fahnay hadda markaas see loola dhaqmaya masaladaas caawa sheekhu halkaa ka bilaabaya maxaan idin idhi nakirada hore ee laa xawlaa ayaa wax lagu cadfayaa ha lagu cadfa ee laadii may soo noqnoqon sidaynu nidhaahnaa marka intaas uga warmay sooma aragtaan wuxuu kuri waa in cadafta cala smi llah walam tatakarar la soo kuma odhan nakirada horead wax ku cadfaysaa laadiina may soo noq noqon maxaan samaynaa nakirada hore ee laa xawla ah, waxa waajib noqonaya caawa in maxay la sameeyo in la fadxiya waajib noqonaysa nakirada damba ee laa ini la socona maxaa iyadana ku banaanaanaya laba wej baa ku banaanaanaya rafci iyo nas baa ku banaanaanaya misle fanaada mise madmadow baa ku jira ya waa basiib maxaan idin idhi nakirada hore ayaynu ku cadafnay nakiro kale laadina may soo noqnoqon noqon nakiradaa hore waxaa waajib noqonaysa in la bineeyo oo fatxa lagu bineeyo nakirada dambana laba wej baa ku banaanaanaya alrafcu wاnasbu mana basidayn marka tusaalahaad ku fahmaysaa eeg laa xawla waquwat wquwatan soo ma aragtid waquwatun waquwatan wax laaya ma aragtaa sheekh la keliya maxaad aragtaa xarfu cadaf nakiradan lagu cadfayo nakirada hore haddaba xawlada hore fatxa un ku binaha iskadeedin caawa maxaad odhanaysaa laa xawla maxaa waajib ka dhigay marka in fatxa lagu bineeyo maxaa waajib ka dhigay waxa ka dhigay maxaa dhigay ya marka hore waxa keenay in la camal siiyo iyo in la camal halayo kolka hore waxa keenaya muxuu ahaa takraar ku ah ciladii takraarkana meeshu waa la waayey kadibna asalkeedii ba he ay ku noqotay de mayna saxayn sidaa aawadeed fadxun baa lagu binaynaya wax kale ma jira shak wixii keeni lahaaba meesha uka maqan yaho takraar ahaa misle fanita macduufkan dambe ee lagu soo cadfayo ee waquwatan iyo waquwatan bay laba wej ku banaan yihin marka waquwatun inaynu nidhaahno iyo waquwatan inaynu nidhaahno ayaa banaan waa yahay haddaynu nidhaahno waquwatun dee waa basiide saynu u takriijinaa xaggeenu marinaa halkaynu la aadnaa way fududee laada maxalkeedu eh, maxalla laa maca smiha maxay ahaayeen fii maxali rafcin bay ahayen sooma ya lianna maxallahumaa rufica bilibtidaa cinda sibaweyn soo saamayn muna marfuucayn maxalkay joogeen maxalkaynu ku cadfina calaa maxalli laa macasmiha baynu ku cadfina hadaynu marfuuc ka dhigno basiid ma tahay mise maa waa basiid haddaynu nasbinana saynu u takriijinaa waxaynu la aadaynaa iyadana aynu odhanaynaa waa basiide laa maxalkeeda laa cafwan ismigeeda maxalkiisa ah. laadu ismiga ay lahayd maxalkeedu muxuu ahaa fii maxalli nasbin bua soo ma ku cadfinaa marka halkaasaynu ku cadfinaa markaa inay basiir tahay la tahay haddee la ad aragtaan ismi nakiri uu daba yaalo waxna lagu soo cadfay oo laana ayna soo noqnoqon nakirada hore keliya waxaad u laazimaysaa fatxaad u laazimaysaa sababta aad ugu laazimaysaana mujawiskii banaynayey ihmaalka oo ahaa takraarka ayaa meesha ka baxay masla fahnay kadibna maxay ku noqotay asalkeegii oo bina aha macduufkan dambe aad kusoo cadaftina laba wej baa kugu banaan sheekh labada wej waa maxay inaad rafciso waquwatun inaad nasbiso waquwatan masla fahne waquwatun haddaynu nidhaahno laada iyo ismigeeda oo wada socdo maxalkooga rufica bilibtidaai lh halkaasaad ku cadfaysa haddaynu waquwatan nidhaahno laada ismigeeda fi maxali nasbo oo ismiga laabaad ku cadfi maxalka ka cadfi masla fahne intaas waa cadafkaynu halkaa kaga baxna waa maslo basiida kutubta horena inaan soo marin soo ma halkaa kaga baxata masale labaad ba halkan haddana ka gudagalay waa maxay masalada labaad waxa weeyaan laada ismigeeda hadii aad nacti u samayso sideed isagana ula dhaqmi laadii ismigeedii ayaad nacti u samaysay sidaad ula dhaqmaysaa nactigaa halkeed la aadi saddex wej baa kugu bannaan alfatxu wاlnasbu wاlrafcu maslo faanay horta fatiyo nasb maynoo kala cadiin xalay baan tanbihinay fatxa waa maxay waa mebni nasbuna waa maxay waa mucrab si kale haddaad dhigto alfahmi weydid nasbaha waa bilaa tanwiin eh, eh, nasbuhu tanwiin buu wataa fatxuhuna waa bilaa tanwiin saa mau kala fahni haddaba naxtigii waxaa ku banaanaanaya saddexda wej baa ku banaanaanaya alfatxu walnasbu walrafcu misle fahni laakin waa marka la helo saddex shardi shuruuddaas baad uxifdiyaysa saddexda shardi waa maxay sheekhaa inoo sheegay intaba waa ismiga laa haddii uu mufrad yahay o nactigan la samaynaya laftiisuna uu mufrad yahay laba nactiga iyo mancuudkana aan la kala dhex gelin mana saddean saddexdaa shardi haddaad heshid nactiga maxaa kugu banaanaanaya alaaatu awjuhin saddex wej alfatxu walnasbu walrafcu ma wax adag baaba ku jira la waa basiid bay haye tawjiihoog maan adala doonana tawjih baana daba socday len horta fahan laa rajula haye laa rajula dhariifa jaalisun soo ma aragtid mana saxayn laa rajula dhariifa jaalisun mana saxayn ismigii laad waa maxay waa mufrad nactigina waa maxay waa mufrad maa la kala fasliyey maya lama kala faslin lama kala faslin haye maxay noogu banaananaya marka de saddexdii wej baa noogu banaan haddaba tawjiihu muxuu noqonayaa marka hore haddaynu fadxada marno fadxada marka aynu marno tawjiiheegu muxuu noqonayaa laa rajula laa rajula dhariifa jaalisun laa rajula dhariifan jaalisun laa rajula dhariifun jaalisun saddexdii wejba horta waa kuwa soo ma haysid tawjiiha icraabkada daba doonaysa aad raadinaysaa soo ma waxaan samaynaynaa laa rajula dhariifa jaalisun marka aynu leenahay takriijkeegu wuxuu noqonayaa nactigu waa murakabun ka tarkiibi hamsata cashara hamsata cashara soo cadad maaha tarkiibka hamsata cashara oo kalea la istarkiibiye inta ayna gelin ka ayaa la istarkiibiyey ismiga iyo nactiga oo maxay noqotay rajula dhariifa bay noqotay rajula dhariifa kadibna laadii baa lasoo qaado dusha laga geliyey maxay noqotay markaa laa rajula dhariifa saxiix walala laa rajula dhariifa iyada takriijoodu saasuu noqonaya waa maxay waa turukiba aw murakabun ka tarkiibi hamsata cashara hamsata cashara cadadkaasee laisku tarkiibiyey soo mabni maaha saas oo kale iyadana laisku tarkiibiyey oo oh, laa inta aan la gelin ka ayaa ismiga iyo nactiga laistarkiibiye oo la yidhi rajula dhariifa sida khamsata oo kale kadibna laadii baa lasoo qaaday iyagiioo istarkiibsano dushaa laga geliyey saxiix walala mayna basidayn markaa maxaa la yidhi laa rajula dhariifa baa rajula dhariifa murakabun ka tarkiibi khamsata cashara mabniyun cala fi maxal nasmi ismaha baa la odhanaya mayna basidayn jaalisuna waa maxay dee waa khabarkeygii wey jaalisuna waa khabarkeygii takhriijkaasi waa ka koowaad haddaynu nasbino aynu nidhaahno laa rajula dhariifan jaalisun haddaynu saa nidhaahno takhriijkeedu wuxuu noqonayaa laada ismigeedu muxuu ah maxalu nasbasi uma olin maalkaasn maxalu ismi lah baynu ka nactiyeynana waxaynu ka nactiyeynaynaa maxalu ismi lah ayaynu ka nactiyeynana waayo liana maxalahu nusiba naxalka ismiga la de waa la nasbiyo maxalu nasbi yaalla soo ma waa wejkaynu ku takhriijinay haddii la nasbiyo wejka saddexaad ee rafcaha laa rajula dhariifun jaalisun maxaan samaynaa waxaynu ku takhriijinaynaa isagana oo uu yahay waxaa laga nactiyeeyey maxalun laa maca ismiha maxalun laa limaxallin laa maca ismiha mayna basiirayn saddexdii wej ba takhriijooga waa kaa lianna maxallahumaa rufica bilibtidaa'i cinda sibawey mayna basiirayn saasaa la odhanaya marka maan kuugu celiyaa taa shuruudun baa loo shardiyaya ada wax adag bu kuma jira meesha haddee ismigii laa nacti aad u samaysid nactigaas si aad ula dhaqmaysa saddex wej baa ku banaan alfatxu baa ku banaan wanasbu baa ku banaan warafcu baa ku banaan haddee shuruudda tan aan la helo ismigii laa hadduu mufrad noqdo nactigii haddii uu mufrad noqdo labadooda hadii aan la kala saarin oo takriijka wajka nasbadu e, fadxadu siduu noqonaya wuxuu noqonayaa laada e, ismigeeda iyo nactiga ayaa la istarkiibiyey qabla dukhuuli laa laadu intayna gelin ka hor kadibna nactigi iyo mancuudkii shay keliya ayay noqdeen kadibna dusha ayaa laga geliyey sida khamsata casharo oo kale kadib saasaa loola dhaqmaya laa rajula dhariifa saasay noqotay haddaynu nasbinana wejkeenu ku takhriijinanaa waxa uu yahay annahu nactun limaxalli ismi illah laada ismigeeda maxalkeeda ayaa laga nactaynaya waayo liana maxalahu nusiba maxalka ismi illah waa la nasbiyo waynu naqaanaa wejka afraad wajka saddexaad ee rafcaha ah takhriijkiisu waxa uu noqonayaa calaa annahu nactun lmaxal lah maca smiha limaada lana maxalahuma rufica bilibtidaai wax adag ma ku jiraaba aad bay ufududahay ka soco ixtiraaskii buu kuu sheegaya intana ma adko waxaynu nidhi shuruudda waa in la helo haddii shuruuddaa la heli waayo ka waranado shuruudda haddii la helo mise waj baa banaan saddex shuruudda haddii la waayo labaa banaanaanaya marka intii buu kuu sheegaya fa infasala haddii uu kala saaro bayna nacti nactiga walmancuuti iyo mancuudka faasilun faasil haddii uu kala saaro aw kaana nactu ama nactigu uu noqdo ayra mufradin mufrad ayrkii u noqdo jaaza waxa banaan alrafcu baa banaan wاnasbu baa banaan faqad oo keliya muxuu ku yidhi sheekhu wuxuu ku yidhi waxa shardi ahayd in aan la kala faslin oo ay xidhiiraan soo ma haddee sheekh la kala saaro ka waran maxaa la samaynaya ama maahe nactigiiba hayru mufradu noqdo hayru mufrad maxaa ka soo baxaya ama mudaaf u noqday ama shabiih bilmudaaf u in la nasbiyo unbaad ugu hagaagaysaa maxaad odhan marka eeg laa rajula jaalisun dhariifun dhariifan laa rajula daalican daalicun jabalan xaadirun iminka si fiican baad fahmaysaa bay la tahay iminka eeg laa rajula jaalisun dhariifun iyo dhariifan maxaa kala dhex galay khabarkii waana saa ula socotay eeg waa la kala fasliyey maxaa kala fasliyeyna khabarkii baa kala fasli maadaama oo shardigaasi u baaqday oo fasli la helay nactiga dambe ee dhariif a maxaa ku banaanaanaya un laba wej baa ku banaananaya labada wej maxay yihiin alrafcu wannasbu maxaa ka hadhay weji ahaa fatxihii baa hadhay muxuu hadhay imika waad garan kartaan bay la eeg rajul iyo jaalis iyo dhariif saddexdaa kelmadood ma la sarkiibinaya luqa alcarabiya laguma hayo saddex kelmadood iyadoo la sarkiibiyo lama hayo markaa tarkiibka caynkaasi wuu baaqanaya maadaama oo u ila hadalkii u dheeraanayalan maadaama oo u baaqday dee wejkii loo tawjiihin lahaa fatxa u baxay meesha daakadu ka baxay soo ma keliya labadii wej baa soo hadhaya rafciya nasbi mana basiir shaqayn marka haddaad rafcisidna waxa weeyaan dee waa maal maxalula maca smiha haddaad nasbisidna waa maxalula faqad mayna iska basiidan ka soco tadambana laa rajula taalican maxaa maxaa dhacay mufrad buu noqon waayo muxuu noqday mushaabiha almudaaf uu noqday ila jabalan buu mafcuulu haystaa jabalan buu mafcuul u haystaa lamana soo kala dhexgelin lakin hadda la soco lama kala dhexgelin maa la kala dhexgalay ya lama kala dhexgelin laakin maxaa dhacay shardiga waaye muxuu yahay ya wuxuu waayey mufradnimadiibuu waayey mufradnimadiibu waayey marka ama ha noqdo hayru mufradkaa lagu jeeda ama mudaaf ha noqdo sida laa rajula saaxiba cilmin mamquutun ama ha noqdo mushaabihalmudaaf siya tusaaleheenan inoo qorane labadii wejun baa banaanaanaya in la rafciyo oo la idhaahdo waxaa laga nactiyaynayaa maxala la maca smiha iyo inaan idhaahno waynu nasbinana oo waxaynu ka nactiyaynaynaa maxala la faqad maxalka la oo keliya maxalka ismiga la cafwan oo keliya mayna iska basidayn halkaana maxay nagaga dhamaaday ismiga la haddii nacti loo sameeyo awjuhda la maraya halkaana nagaga baxday kasoo waidaa juhila haddii la garan waayo khabaru la buu guri halkan khabarka ima an yakuna majhuulan cindana wa ima an yakuna macluuman cindana waa labadaa khabarka laa agteenna inaynaan ka garanahayn iyo inaynu garanayno labadaasaa loo kala qaadaya haddii aan la garanahayn waxa waajib ah in la sheegay waajib bay noqonaysaa waa tusaalayaashan uu soo sheegay oo dhan haddii la garanayo miya haddii la garanayo miya waxaa iska badan ba in la gooyo waxa iska badanba in la gooyo ayaa badanba wuxuu ku tusaaleeyey tusaalayaashan aynu kasoo akrinay oo dhan iyo xadiidka rasuulka ayaa ku tusaaleeyey ah, waa xadiid saxiixa weey ah, imaamu axmed baa musnadkiisa kusoo saaray bukhaarina waa soo saaray muslimna waa soo saaray marka laa axada akyaru min allahi lafdigaasi waxa kusoo saaray imaamu axmed musnadkiisa ah, imaamu bukhaarina waxa uu kusoo saaraya ma min axadin akyaru min allahi lafdiga imaamu muslimna waxa uu kusoo saaraya la axadun akyara min allahi oo camalo layse ay shaqaysade cidtooduba waxay ka warinayaan cabdullaahi bni mascuud radia allahu canhu ardaa laa axada axadna akyaru mid ka kiiro badan ma aha min allahi ilaahay waa sifo allah subxaanahu wa tacaala aynu usugayno wey ah, sifo rabbi subxaanahu wa tacaala aynu usugayno wey marka ayaga hadaba maxalushaahidka laakiin aynu ga soconaa waa maxay laa axada akyaru iminka haddaynu laa axada nidhaahno khabarka akyar inu yahay minu fahmana ma fahmin waxa waajiba ah in la sheega sheekh waxaa in la sheega ayaa waajib noqonaysa ka haddee la ogaado ka waran khabarkii la haddii la ogaan karo inta la gooyo kadib baa la ogaan karaaba maxaa la samaynaya in la xadfa iska fara badan falaa fawta ay lahum waa laska waa la ogaanaya laa dayra calayna siyaaqulkalaamkaa laga fahmaya laa xawla walaa quwata lana waa la iska goyn karaa buu hadii la ogaan karo marka habarkila labadaas maad u kala qaadaysaa ima an yakuna majhuulan cindana wa ima an yakuna macluuman cindana haddii uu majhuul yahay waxaa waajib ah in la sheego haddii uu macluum yahay oo la garanayana in la xasaabo badanba labada wej khabarkeegina ka baxay ixtiraas buu dib u noqday laada ismigeeda iyo khabarkeega maxaa shardi ahaa nakiratayn sawma waa kan ixtiraaskeygi fain dakhalad laa buu ku yidhi laadii ay gasho macrifo waxaa kaloo shardi ahaa inay xidhiidhaan sawmaa ismigiiyo laadu ama la kala fasliyo laba arimood baa waajib noqonaya mid ogowa ihmaal baa waajib noqonaya in la camal gadaa waa waajib waxa kale oo waajib noqonaya waxa ka dambeeya in la rafciyo oo laskaga dhigo mubtadiye khabar mana basid shaqayn ya wawajaba takraaruha in la soo celceliyaana waa waajib in la ihmaaliyaa waa waajib in waxa ka dambeeya mubtadiye khabar laskaga dhigaana waa waajib in takraar lagu sameeyaana waa iska ilaaliya tikraar ha odhanina waa khalad ya tikraar waa khalad takraar weya saasa sa kulu masdarin jaa calaa wasni tafcaalin ka tanqaadin fa bilfatxi ilaa laba ficil baa laga soo reeba tibyaan iyo tilqaa labadaa keliya ayaa laga soo reeba markaa takraar baa loo dabdiya saasaad ugu dhawaaqaysaa laa zaydun fi daari walaa camrun iminka maxaa dhacay ismigeedii baa noqday macrifo maxaa la samaynayaa rafci iyadiina ihmaali soona celceli waa waajiba walaa camrun kala keen laa kala keen walaa fi daari rajulu wala mraa imikana maxaa dhacay waaba nakira ismigiya maxaa dhacay waa la kala dhex galay maxaa kala dhex galay khabarkiioo jaariya majruura kala dhex galay soo celceliyadana camal gal laa way kudaysa soomaaladi laakin axkaamteeda la haystaada ya waxoogaabaa ku kordhay intii ajrumigiiyo intii camridi midna ma hadda sheekh kitaab kasta waxbuu kordhinaya markaa la socda inta yar waxaan ka laqmaynana inta afcaashaan laqmeeyo maan ka laqmaynana baabkan sheekhu raxima allahu tacaala wuxuu ku bilaabay waadanna iyo walaalaheed waa nawaasikda kii baabkii u dambeeyey weeyaan nawaasikda waa kii saddexaad wey waana dhanno iyo walaalaheed dhammaantood waa wada afcaal dhammaan waa wada afcaal marfuucaadda ka mid maaha marfuucaad baynanu ku guda jirnay haddaba muxuu meesha ugu sheegay tatmiiman liaqsaami nawaasik nawaasikda aqsaamteedu sheeku dhammaystirayaaye marfuucaadda kaba mid maahaba de marfuucaadda kaba mid maaha laakiin waa min baabi alistidraaq wuxuu dhammaystirayaa maadaama nawaasik laga soo sheekeynayay nawaasikdii inuu dhinacaas ku wada mariyo ayaa sheekuu doonay afcaasha tan a ah, wuxuu ina yidhi sheekhu waxay gelayaan mubtadaha iyo khabarkii gelayaan xillimay gelayaan faacilkooga markay oofsadaan markay faacilkii dhammaystirtaan ee faacil ay qaataan ayay mubtadaha iyo khabarka gelayaan haddaba afcaasha labada ficil u gudubta sharaxa kawaakibkaad ku arki doontaan oad ku akrii doontaane ilaa anwaac fara badan weeyaan qayb u gudba laba ficil labada ficil mar bay u gudbayaan marna uma gudbayaanba mar laba i laba waxay qaataan baan ujeeda afan laba mafcuul marna ma qaataana waa laazim waxaa ka mid a ah ficilka zaade iyo ficilka naqasa saasuu ina odhanaya ficilka zaade iyo ficilka naqasa ficilka zaade iyo ficilka naqasa oo mar waxaad ka odhan kartaa maxay zidtu zaydan zayd waxaan u ziyaadiyey maxay dinaar baan u ziyaadiyad odhanaysaa marna maxaad odhanaysaa zaadal maal baad ka odhanaysaa camridigaina kusoo aragnay wazidtuhu fawaa'idan biha alghina zaadadaas maynan laba mafcuul qaada naqasina waa lamid iyaduna naqastu zaydan dinaaran zayd waxaan ka nuqsaamiyey dinaar naqasal maalona waad iska odhan karta maalkii baa nuqsaamiy waa laazim markaana soo maarad labada mafcuul mar way qaadanaysaa marna laazim bay noqota iyo afcaal labada mafcuul qaadanaysa laakin labada mafcuul ha qaadatee mafcuulka dambe marna caadi bay u gaadhaa marna xarfujir bay ku gaadhaa waa amara iyo istakfare iyo afcaal badan buu idin tirinaya sama iyo dacaayo bimacnaa sama iyo kuwayo badan buu tirinaya halkaa hoosaad ka akrii doontaan insha allah oo waxaad odhan kartaa samaytu ibni muxamedan inankayga waxaan ku magacaabay moxamed waxaad kalood odhan kartaa samaytu ibni bimuxamedin babaad ugu gudbin kartaa iyo afcaal laba mafcuul qaadanaysa labada mafcuul ha qaadatee mafcuulkooda koobaadi macno ahaan waa faacilun fi lmacna macnaha ayuu faacil ka yahay waa laftiga acaa iyo kasa iyo afcaasha caynkaasi weeyaan afcaashan a ah waynu usoconnaa baabkeenu uu ku saabsan yahay kuwaasay kamid tahay o labada mafcuule u gudbayaan asalkoogii hore ahaa iyaga mubtadi iyo khabar intaasaan uga socday asalkoogii hore ayaa ahaa mubtadi iyo khabar marka afcaashan sheekhu waxaa loo qaybiyaa laba nooc mid afcaal lquluub baa la waayo wuxuu ku tacaluqaa cilmi ogaanka dee qalbiga wax laga ogaada dhanni male dee qalbiga wax laga malaya soo ma qalbiguu ku tacaluqaya marka qaybta kalena isaga inoo keeni doonaa afcaashan baa haddaba loo qaybiyaa saddex qaybood afar qaybood baa loo qaybinaya afcaashan afar qaybood baa loo qaybinaya afcaashan afcaal quluubka ah ayaa afar qaybood loo qaybinaya imise ficil buu sheekhu inoo dhigay afar iyo toban ficil soo ma waa afar iyo toban ficil soo saa ma afar iyo toban kan ficil afar baa loo qaybin afarta loo qaybinayo fahma maa yufiidu alrujxaana wاlyaqiina wاrujxaanu fiihi aglabu waa qaybta koowaad ma yufiidu alyaqiina wاrujxaana wاlyaqiinu fiihi aglabu imisaan haynaa laba ma yufiidu lyaqiina faqad wax yaqiinun faa'ideeya imisaan haynaa saddex ma yufiidu rujxaana faqad wax rujxaan u faa'ideeya waa imisa afar ma hayna maxaan idin idhi ha idinku celiye ma yufiid rujxaana rujaanka soo hormari ma yufiid rujxaana wax rujxaan faaide rujaanku waa mala loo jeeda ma yufiid rujxaana wax rujxaan faa'iideeya malo male walyaqiina iyo yaqiin faa'iideeya ogaal warujxaanu fiihi aqlabu laakin rujxaanka iyo maluhu uu ku badan yahay waa qayb qaybta tacbiirkan labaadna yaqiinta horraysi ma yufiid lyaqiina waa wax yaqiin faa'ideeya warujxaana iyo male wlyaqiinu fiihi aqlabu inuu yaqiin faa'ideeyaana fara badan soo laba ma hayno maa yufiid lyaqiina faqad wax yaqiinu faa'ideeya maa yufiid rujxaana faqad wax rujxaan u faa'ideeya intaba adaba halkaan ka soo saarno waxa faa'iideynaya yaqiin uun yaqiin waxa faa'ideeya waa afar yaqiin keliya waxa faa'ideeya waa afar afar ficil baa faa'ideeya wajado kowdha alfa daraa tacallam waa imse ficil ya afarta u dambeeya maxay faa'iideeyaan yaqiin bay faaideen maa yufiidu lyaqiina faqad weeyaan wajado kow dhaha alfaa laba dhaha daraa saddex dhaha tacalam afar maynahayn afartaa ficil maxay yaqiin bay faaideen afar iyo tobankii maxaa baxay afar baa baxay afar baa baxay maxay noo toban bay noo laaban sheekh wax dhani uun faa'iideeya maa yufiidu rujxaana faqad wax mala un faa'iideynaya waa yahay waxa weeyaan jaclo kow dhaha xajaa caddaa cadda baan u jeeda iyohab iyo zacama waa imisa zacamtu kow dhaha iyo jacaltu iyo xajawtu iyo cadadtu iyo hab waa imisa shantaasina malun bay faa'ideeyaan shantaasina maxay faa'ideeyaan malun bay faa'ideeyaan waa yahay maxaa markaas ku soo fakaday wixii marna mala faa'ideynaya marna yaqiin faa'ideynayey yaqiintu ay badnayd mar mala faa'ideeya marna yaqiin faa'ideeya maluhu u badnaa soo ma iyo shan ficille iyo shan ficil baa isku saaray soo saa ma haddaba eeg wax ku soo arooro labadii wejba ay faa'ideynaya laakin yaqiin u badan ma yufiid اlyaqiina wاrujxaana wاlyaqiinu fiihi aklabu waa laba ficil ra'aa iyo calimo weeyaan waa ra'aytu iyo calimtu labada ficil waa maxay ma yufiidu alyaqiina wاrujxaana wاlyaqiinu fiihi aklabu waa laba ficil waa ra'aa iyo iyo calima maxaa soo haray marka culimo saddex ficil baa soo haray saddexdaa ficil maxaan ku dabrana iyagana ma yufiidu arujxaana wlyaqiina wrujxaanu fiihi aqlabu waa ayo waa dhanna iyo xasiba iyo khaala waa xasibtu iyo dhanantu iyo khiltu mayna basidahay maan idinku celiya waxay la taha aad bu ufududahay insha allah caawa intaasaan isgeedinana wallahu aclam subxanak allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka waatubu ilayk